العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما saaka oo ah subax kamiisa shahrullahi safar bishii safara ku jiro kun afar boqol afartan iyo afarta hijrada nabiga sala allahu alay wasalam sebtembar aan ku jiro laba kun iyo labaatan iyo labadii waxaan oo bilaabanayaa manduumo kale oo ah manduumaadka ku saabsan al-aadaab wal-akhlaaq waalwasaaya annaafica aadaabta wanaagsan ee la rabo qofka muslimkaa inuu ku dadaalo iyo wasaayaad iyo dardaaran uu sheekuna siinayo aadna muhim u ahan u baahannahay kitaabka waxaa la yidhaahdaa maduumat ibnulwardi lilimaam zaynuddiin abu xafs cumar bn mudafir ibn cumar bn muxamed bin abilfawars almacari alkindi wuxuu ku dhashay macarat nucmaan oo kamid ah suuriya sanadka marka hijrada ahayd lix boqol iyo sagaashan iyo kowgii wuxuu ahaa nin caalim ah oo faqiih ah qaadi ah oo naxwi ah oo adiiba ah, mu'arakh ah. cilmiga juqraafigana aada u yaqaan u ahaa mawsuuca fi cilmi buu ahaa markaad fiiriso sidii looga taarikheeyey ama looga sheekeeyey alimaam asuki raximah llah fi dabaqaat shaaficiya abukaada wuxuu yihi shicruhu axlaa min asukari almukarar wa aqlaa qiimata min aljawhar shicirkiisa uu ka macan yahay sokorta qiimihiisuna waa ka qaalisan yahay jawharta iyo macaadinta iyo dahabka laazama sheikh lislaam taqiyudiin ibnu taymiya raximah llah ardadiisuu ka mid ahaa isaga iyo dahabi iyo raggaas alimaam dahabi way isku aqraan ahaayeen isku ardan ay ahaayeen markuu ka hadlayo wuxuu yidhi caalimun dakiyun khayir mutawaadicun basiirun bilfiqi walcarabiya nin caalima ah oo mutawaadica caalimun dakiyun khayir mutawaadicun basiirun bilfiqhi nin fiqiga iyo carabiyadaba caanku ah buu ahaa in badan oo culamaha buu wax ka dhegaystay isaguna in badanoo culamaa ayaa ka aflaxday wax ka baratay wuxuu dhintay raximah llahu tacaala toddoba boqol iyo afartan iyo sagaalkii hijrada daacuun ka dhacay xalab magaalada yihahdo suuriya ku taalo ayuu u dhintay sidaasaa u badan inuu waktigaa dhintay oo jamhuurta ay isku raaxay muarakiinta qaarkoodna ah konton iyo saddex iibay u dhintay bay leeyihiin bacda sabcoomiya toddoba boqol kadib marka madmuumadan way kooban tahay sideetan beyt weeyaan si aan kasoo baxana maxay ahayd boqol iyo shan iyo toban somayn alxamdulilah waa la xifdiyey dad badan baa xifdiyey waxaan marinaya maalintii meeshan kitaabku ku dhamaanayay bacda dhex waa dadaalay oo xifdiyey way jireen laakiin markii dambea gadaal ayuu kasoo furmay ilaa iyo dad afartameeye ah ayaa korka ka qabtay oo loo dhegeystay marka tanna sideetan bayd weeyaan xifdiguna sidiisuba muhim weeyaan alcilmu maa xawa suduru iyo maa xawa fi sadri wamaa xawaahu sadru wixii habadkaada kugu jira ayaa cilmi ku ah inaad isu daydo fiican tahay laa siyamaa xikamtan iyo fawaa'idan faraha badan ee culimmadu ay nadmiga kusoo aruuriyeen qofka isku daya aad baa aad baa loo soo dhaweynaya qaala almusanifu raximahu llahu tacaalaa ictazil ka dheerow dikra alagaanii agaanida iyo heesaha sheegidooda walghazal wa dikri alghazal haweenka iyo sheekadooda iyo waxa ku saabsan inaad ka sheek sheekayso wa waqul ilfasla xaqa ku hadal wa jaanib ka dheerow min man hazal qofka hazalka iyo ciyaarta iyo sheekooyinka aan fiicneen iyo waxyaalaha diintaba aan ku wanaagsaneen iyo istihzaa fi diin illaahi dadka noocaas oo kale diinta ilahi ku jeesjeesi ka dheero musanifka raximahullah wuxuu ku bilaabay nadmigan naseexo aada u wanaagsan qof kasta oo muslim ah oo diintiisa ku dadaalayo uu rabo inuu ku baraarujiyo inay tahay muhim ahamulmuhimaad weeye waxyaalaha asbaabul qiwaayada ah asbaabta baadida keenta iyo asbaabta dalaalka waa xalaalaha lagu baadiyooga qofka inuu ka dheeraado iska ilaaliy wey inuu ka fogaado maxaa yeelay alictizaal can ilmacaasi in macaasida ardayga ama daalibulcilmiga ama qofka muslimka uu ka fogaado oo qalbigiisa uu u tafaruqo khayr iyo wanaag naftiisana uu ka dahiro wax allaalo wixii wasaq ah waxaa la yidhahdaa atakhliya watakliyatu qabla taxliya inuu qofka xumaanta marka hore ka dhex baxo ayaa ka horeysa inuu wanaag u qaato haddii qofka uu xumaan ku dhex jiro wanaaggiina waa wadan u yidhaahdo qofka asagaa ah ma hagaagsanaa inuu marka hore xumaanta ka fogaado bale uu ka toobadkeeno ilahay waa kale watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun waa waajib toobadda jamiic inuu laga toobadkeeno mu'miniina ilahay u toobadkeena dhammaantiin waad liibaanaysaan marka falaaxa iyo liibaanka waxaa lagu helaa tarku lmacaasi wataobati canha in macaasida laga tago laga fogaado isla markaana wixii dhacay looga toobadkeeno ilaahay looga noqdo subxaanahu wa tacaala xaqiiqatu taqwa ayaana sidaa ah in qofka xumaanta iyo macaasida uu ka fogaado wanaagga iyo khayrkana uu la imaado alictizaal can ilmacaasi weeyaan wa tarki asbaab ilhalaag bacdi ahlicilmi iyo saxaabadaba marka la weydiiye taqwada waxay dhihi jireen ubay binu kacab baa laga sheegaa radia allahu canhu waxaa la yii taqwo maxaa la yihahdaa markaasu wuxuu yidhi waxaad ii sheegtay ara-ayta low mashayta fii waadin fii waadi shawkin tog meel tog ah ama waadi ah ama lag ah oo qodax badan maadaa tasnac maxaad samayn lahayd buu yidhi daa tog qodax badan aad ku socoto markaasaa wuxuu yidhi ushamiru miizani damaradaaan kor u qaadan lahaa waan xanjeeran lahaa waanduruu ilaa mawaadici qadami meeshaa lugta dhigayana waan fiirin lahaayo qodaxdan tan ka leexo tan ka bood ka tallaabso iska ilaali baan dhihi lahaa markaasu wuxuu yiri fatilka taqwa taqwada waa midaas haddaad maqasho taqwa taas weeyaan inaad meeshaad lugtaada dhigayso inaad fiiriso ishaada meesha aad waxaad fiirinayso inaad fiiriso fiirsato ayaa la yidhaha taqwa ayib hamad iridoodaas ayaa taqwo la yidhaahdaa hadihi taqwa ayib marka dunuubtii oo laga fogaado ama ha yaraata ama ha badnaatee ama ha weynaatee sakaa'iru dunuuba kabaa'irihaa intaba in laga dhowraado dhowrsado qofuu ka fogaado ayuu taqwo iyo alla ka cabsi ku heli camalkiisana uu ku suubanaanu ku sagiiraha wa kabiiraha daka tuqa dunuubta ka fogow teeda yar iyo teeda weynba taqwada waa midaasi wasnac kamaashin fawqa ardi shawki yaxdaru maa yara qof ku socda meel qodax badan oo u fiirsanaya meesha lugta dhigaayo noqo laa taxqirana sagiiratan ina aljibaala min alxasa dembiga sidiisa waxaa yareysan maa xaqirin waa yaryahay iyo waxwey maahe waa karaahiye iyo waa saqaa'ir iyo weliga waxaas nafta shaydaanka waxaa loogu sheekeeya kamid maxaa yeelay ina aljibaala min alxasa buurahan aad arkaysa waaweyn waxay ka kooban yihiin dhagaxyo lasdul saarsaaray dhagaxyo ayay ka kooban yihiin marka dembiga haddii sakaa'irta xataa la daa'imo kabiiru isku bedelaya qaadii laskaga ilaaliya markaa loo baahan yahay marka musanifku raximah llahu taasuu nagu naseexinaya ictazil dikra alagaani gaar ahaan agaanida iyo heesaha heestu aimada afarta waxay isku dhexsanayna xaaraamta gaar ahaan markay tahay waxyaalaha heesta ahe haweenka iyo ragga iyo xumaanta iyo macaasida iyo fisqiga iyo quluubta saameynta ku ahe dalabka keenaya waxaa in laga fogaada waa ijmaac qaarkood way soo guurinayaan qaarna waxay leeyiin jamhuurta ku tagta inta khilaaftay oo alimaamu ibnu xasmi iyo aad baa logu lagu eedeeyey bacda culamana kutub ka alifeenba sheekh ibnu qayim raximah llahu tacala fi iqaadat alafaan aad ba uga hadlaa marka min anaasi waa ka ilah ley min anaasi man yashtari min anaasi man yashri min anaasi man yashtari lahwa xadii liyudila can sabiil lah min anaasi man yashtari lahwa xadii liyudila can sabiil waxyaalahan qofka uu lagu sheek sheekaysta ee lagu ciyaare ee sheekada raqiiska ee heesaha iyo waxaasoo gargaraaca ee la dhegeysto ayaa lahwa xadii lagu fasira ibn cabaas iyo ibn mascuud iyo jaabir iyo ku fasirayaan walgazal gazalku waxaa weeyaan waa waxyaalaha haweenka iyo kasheekeyntooda sheekeyntooda maxaasintooda iyo quruxdooda iyo waxaa laga sheekeeya ayaa gazal la yirahda ah, ayaa la yirahda xataa waxaa soo aroortay nahyi nabiga calay salaam haweeneyda ninkeeda yayna naa kale oga sheekeyni baa layiri gabadha hebla way fiicanta yana dhihin intaasoo ninka qalbigiisa wax ku dhaco oo xumaanta iyo waxaasi uu si kale u qaato ayaa dhici karteen nabina waa ka digay calayhi salaam maa taraktu fitnatan adara cala rijaali min annisa fitn kama tegin buu nabiga alayh salam ragga oga daran haweenka fitn oga daran kama tegin buu nabig sal allah alay ali wasalam ayb ictazil dikr alaani alhawaanina nusakda qaar hawaani hawaanida aani iyo hawaani kala duwan hawaanida waa heesaha heesta naftirkeedii heesaagii heesaysi wey hawaani jamcu haaniya aqaaniduna waa heesti wey marka kuwa heesana ha ka sheekeyna heesti laftirkeedana ha sheegsheegin oo ka sheekeyna inaad qaaday iyo iska dhaafeen walgazal iyo waxyaalaha haweenka sheekadooda ku saabsan iyo maxaasintooda wa quli lfasla wajaani man hazl hazal iyo fasli waa iska soo horjeedaan la qawlun faslun wamaa huwa bilhazl qur-aanka waa qowl fasli ah oo xaqa ah, oo xaqa caddaynaya oo kala dhigdhigaya haslina ma aha wax ciyaariya jes jes oo aan qiimo lahayn ma ahee qur-aanku waa xaq wey marka shay xaqa un ku hadal afkaada waxaad bartaa kelima xaqa iyo shay xaqa bar ilahay inuu kugu hanuuniyana ka bari ilahay uu ku ammaano wahuduu ila ayibi min alqawli wahuduu ila siraati xamiid ayb yani hadalka wanaagsan oo ilahay subxana watacala qofku ku toosiyo waa arrin fiican oo wanaagsan oo ilahay subxaana watacaala laga laga baryo hazligaasaa kamid ah marka waxyaala laga fogaanayo ciyaarta jeesjeeska jeeska qosol qosolka waxyaala dadka laga qoslisiinaayo xataa nabiga alay slam uu yiri weylu liladii yuxadiu fayakdibu liyudxika bihi naas waxaa u sugnaatay weyl iyo halaag qofka sheekeene beenta ku sheekeen su dadka u qoslisiiyo weylun lahu uma weylu lahu bu nab ala slam hoog baa usugnaaday iyo halaag hoog iyo halaag baa usugnaaday xadiiska uu soo saaray alimaam abu daawud iyo tirmidi iyo keyrkooda taxsiiniyeen ayaa la yiri ayib wadaci dikraa da waxaad ka tagtaa adikraa sheegidda iyo adtadakura xasuusashada labada waa lagu fasiraa inaad ka sheekaysa iska ilaali inaad adiga maskaxdaada aad xasuusatana iska ilaali liayaami siba dhalinyarnimada iyo caruurnimada maalmaheedii faliayaamu siba caruurnimada maalmaheedu najmun xijig baa u sugnaaday najmigaasoo afal dhacay eeaaba ina ahnaa ciishatin noolal midda ugu wanaagsan ee qadaytaha aada soo gudatoo soo martay dahabad way tagtay iladaatuhaa macaankeedii wal dembigeedina xal waa degay oo waa sugnaaday marka hadana wuxuu ka hadlay musanifka raximahullah waxyaalaha soo martay caruurnimada ka sheekeen dibna aga fikirin dhalinyaronimadu waxay iska leedahay waxyaalo badan oo dhacdhaca waxyaalo badan oo gaf ah waxyaalo badan oo xumaana oo qofku markuu yaraa uu sameeyey baa iska jirta waxaa asaga haddabaad ilaahay kaa koriyey ka toobad ka weynaatay dib ha u milicsanin dib ha u milicsan ha u fifirin maxaa yeeley inaad dib u fiiriso ood xumaantii dhalinyarnimo qofku samayn jiray uu qalbiga kasii xasuusto waxaa dhici karta naftiisa mar labaad in haddana xumaanta kusoo noqoto oo wixii uu ijtiheeyo oo naftiisa ay haddana hallowdo hadduu ka sheekeeyo o yirahdo waa dhalinyaradeenu waxaasaan samayn jiray waxaasaan samayn jiray dad baan layn jiray oo macsiyaan ku dhici jiray oo waxaasaan ugu dhahana waxayba kamid noqonaysaa min almujaahara kullu ummatii mucaafaa ila almujaahiriin nabiga saasuu yidhi alayh salaam ummaddeeda dhammaantood waa la iska cafiraya kuwa la jahla mooyeen mujaaharada maxaa ka kamida buu yidhi inuu qofku habeenkii wax sheego u sameeyo deena waagu u bari asagoo ilaahay asturay oo qariyey sitrigii ilaahay uu qariyey buu iska turayoo waxa saxaraysamay buu leh kaasagaa lama dhaafaayo mujaahir baa la yidhaahdaa marka waxyaalihii dhallinyaranimada qofku uu samayn jiray aad inuu iskaga ilaaliyo ka toobadkeeno dib uuna xasuusanin ka sheekeynin ayaa loo baahaya wadaci dikra xusid iyo sheegid iska ilaali oo ka tag xasuusashaas ah xasuusato oo dib qalbigaada ugu soo raajixisana iska dhow liayaami sina dhallinyaranimo maalmaheedii faliayaamu sina sibaha dhallinyaranimada maalmaheeda najmun xidig wey najmigaasoo afal najmun afal afal ee qaab falamaa afala qaala laa uxibu laafiliin afal ee qaaba wadahab waa xidig dhacay wey waa soo noqon karaa soo noqon kar mara dhallinyaranimada kasoo baxday kasoo tagtay marka dib ha u simicsan ha ka sheekaynin faaxishadii iyo xumaantii iyo qofka uu yaraanta ku sameeyey dib inuusan sheego ma aha inuu dadka waxoodii ka sheekeeya ama looga waran tiisana waa kasi daranta in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliim fi dunya walaakhira adduunya ah, aakhiraba cadaab bay leeyihin kuwa faaxishada xumaanta inay faafto jecel marka tiisa u kasii daran inuu asaga xumaantiisa ka sheekeeyo markaasoo dana wuxuu ku leeyahay wax kastoo dhallinyarima aad soo martay iyo wax kasta ood raaxo iyo waxaan loo baahnayn aad naftaada macaan soo marisay wixii asagaa horta waa tegay lama hayo maxaa haay waxaa haay dambi baa haray oo looxa kugu qoran oo qalinka buuga kugu qoran oo saxaa'ifu malaaika kugu qoran oo hortaada la dhigi doono inaad ka toobadkeento ad ka ogidaa ku haboon mooyeene inaad dib u sheeg sheegta maaha ina ahnaa ciishatii nolol mida ugu wanaagsan oo qadaytaha aad soo gudatay dahaba tagtag ladaatuha macaankeedii waa tegay walimu dembigiina xalla waa degay dambigiina waa sugnaado waa dhacay haddaad ilaah u toobadkeeni ilaahay loo soo noqonay subxaanahu wa waxaa weeyaan dembigiina waa kuu baaqi noqda marka dembi qoran oo kuu yaala inaad ka sheekayso dhaw aragnimadaasoo wax moodo ma aha saas weyaan iska ilaali wey waturki alghaada watruk waxaad ka tagtaa alghaadata ka tag alfataatu naacima layina gabadha iyo gabdhaha iyo nucuumadoodii iyo wanaagoodii iyo waxaa inaad isha ku taagtood fiirisa iska ilaali laa taxfil biha ha u ixtifaalin oo ha saxbinin oo ha raadinin walaa tahtam naftaadana arrintaa yan ihtimaam siinin ha ku mashquulin laa taxfal biha ah, khayrka iyo cibaadada iyo daacada iyo cilmiga iyo barashadiisa ha ku macaanaato kuwaasa ah ixtifaal u baahan xaflad u baahan iyo in la buunbuuniyo la koolkooliyo in haweenka iyo naagtii waxaa laga sheekeeyo oo la koolkooliyo ma aha ah, tumis tumsi haddaa saa yeesho tumsi waxaad ahaanaysaa amsaa iyo asbaxa tumsi waxaad ahaanaysaa fii cizin cizi iyo sharaf baad ku noolaanaysaa rafiicin sare watujal waana lagu weynanayaa ay takunu daa ijlaal qof ijlaal iyo cadamo iyo weynan iyo karaamo u saaxiibaad noqonaysaa hadda waxyaalaha noocaasa ka fogaato marka ka tegidda haweenka weeyaan si cumuuma way soo wada gelaysaa yahay dee wax xaaraan ah haweenka ka tegitaankooda xaaraantooda ka tag taabashadooda fiirintooda wixii kasii xumaa ay kasii weynaa taa iyada waxaa wey bilkuliya wey lama ogolo xaaraan weeyaan haddii laakiin loo jeedo islaanta xalaasha ku aheed xataa ka dhowrso waxaa wey wixii qadar oo zaahid aan la ogoleen inaad un islaamtaada kulkuulinteedii iyo ku mashquulkeedii iyo la sheekaysigeedii iyo la jiifsigeedii iyo warwareejinteedii iyo wax usoo gadideedii iyo maxaa tirideedaas un mar walbaba ku mashquulsanaatood keyrkaa oga hadho waa adduun iyo ladaadkeeda iyo macaankeeda oo aad isku mashquulsan wey waa ziina aan loo baahnayn in xadda la dhaafiyo haweenkuna waxyaabaha ugu daran markii ziinada laga hadlay ilahay markuu ka hadlay ayaguu ku bilaabay zuyina linaasi xub الshahwaati min الnisaءi wاlbaniin wاlqanaadiir اlmuqadara min الdahabi wاlfida wاlkhayr اlmusawama wاlancaam wاlxarf inta baxad dalika mataacu xayaati dunya maxaa lagu bilaabay shahwaadki baa lagu bilaabay zuyina linaas xub shahawaat min الnisaa baa lagu bilaabay marka waxaasi ha ku mashquulin waa banaan tahay de mudaacabada iyo mucaamalada iyo mucaasharada xaaskaada iyo reerkaada bale nabiga calay salaam wuxuu sheegay saddex shay oo ciyaarta iyo lahwiga laga waxaa kamida a ah lahw rajuli zawjati ninka reerkiisa iyo la sheekaysa la macaamilo mucaasharada iyo arrimahaas oo kale xataa nabiga jaabir waa ku dhihi jiray hallaa bikran tulaaciba wa tulaacibuka waa kii dhihi jiray waxaa kaloo loo soo reeba fardaha iyo markaad fardaha ku ciyaaraysa eed ku dagaalama si dagaalkaad ugu barato ood ugu tababarta darteed fardaha oo lagu ciyaaro oo la orsiiyo waxaa kamid ah sihaamta iyo leebta iyo toogta iyo arrimaha noocaas saddexaasa laga soo reebaa ciyaarta banaan ama qofka maaratay wanaag ka helaya ama ajir ka helaya lakin waxaa laga hadlaya waxa wey mubaalaqa lama ogolo ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikr illah in dikrigi ilahay uu kaa mashquuliyo oo daacada kaga mashquulsho ayaa la diidan yahay waman yafcal dalika fa ulaika hum alkhaasiruun khasaare ayuu qof kasoo gaaraya waxa hadduu sameeyo bal caduwun lakum bale cadow bay idin yihiin caduwan lakum ah, ina min azwaajikum awlaadikum caduwan lakum faxdaruun ka digtoonaada wa turki aada aadada ka tagiya islaamiya haweenaya laa taxdil biha ay laa tahtam biha bay ka dhiganta ihtimaam siinin oo xaflad iyo maarata sidii koolkoolin oo kale tumsi waxaad ahaanaysaa fii cizin cizi baad kusugnaanaysaa meeqaa dee wax baa yaa kaa haddaad ayaga ku mashquulsho dee raggii keyrkaa aad ma gaadhaysa fii cizin rafiic watujal qaarkood kutubtaa laga daalacan karinba soo maa cashirka inaad daalacato cashirkaada aad muraajacaysato hadal ay kugu soo tuurto iyo sheeko ay kugu soo tuurto iyo mashquul ay ku geliso iyo wax ayaa qaarkood kugu ridaya maantao dhan inaad kawisood inkaad kitaab baan ah, dhegeysanaya aad ah, tirado mooyeen raggaan aqoonina dama yaqaana lakin raggaan rag yaqaana way yaqaanaan osama cashir baa la raacanaya iyo kitaab baa la diyaarinaya waxa iyaga ooma taalo ooma taalo marka in yar mooyaane marka waxaasoo dhan waa waxad hadhow haddaad ayaga raaligeli tiraahdo cashirkaadii kaa baaqay kaa kadib dhacday waxtarkii waxaaso dhan inta bacdan way badan yihiin inta haweena eh, ama rag eh, qiimo badan oo haween sababtood loogu sababay haween lagu sababay ama xaaskooda ha ahaado tuu guursadahaato ama maahe mid una qabeen oo ku fasaadayba ha ahaatee in yirahdo cimraan ibnu xidaan cimraan ibnu xidaan ayaa jiri jiray min acyaari culamaa buu kamid aha culimada kuwooda eh, la tilmaamo ayuu kamid ahaan jiray wuxuu guursaday gabadh aada qurux badneyd oo khawaarij aheyd nimanka khawaarijta ahe dadka gaaleeye muslimiinta laaya ee gaaladana kasoo taagay muslimiintana laaya khawaarijti xilligii cali xoogga yeeshay markii dambe in la jabiyey nimanka ayaga ee khawaarijta la yidhaahdo gabarh ka tirsaneed oo aada iyo aada uqurabadneed oo hogaamiyeed ayuu waa guursad marka guursado waa haweene gacanteeda kusoo dhici oo saasaaba dacwadaba inaan diinta kusoo dambaalo yaama saas ugu dhawaan buu yiri ah, nin waa naag waa ninkeede lays calaa idlaaqi naag waa ninkeeda lays calaa idlaaqi ninka raggaa ee soo jeeda ee dacwo iyo risaale iyo hadaf leh ee rabaa inuu wax taxqiijiyo waa laga yaabaa inuu xaaskiisa wanaag ku dabaaro laakiin kuwa ay haweenkoodii leexiyeenna waa la arkay ninkanaba kamid a cimraan marka dambe maxaa dhacay gabadhiibuu guursaday asagii bay khawaarij ka dhigtay naftirkiis ayaa khawaarij ka dhigtay kaaga daranka waa ninka abyaadda uu cali bin abi aalib radia allahu canhu nin khaariji ah dilay cali bin abi aalib khawaarijta kamid a isagoo salaad subax salaad dadku tuusinaya ninkii dilay buu ammaanaya uu leeya darbatan min taqiyin maa araada biha ila liyabluga min di lcarshi ridwaana inii la adkuruhu yowma faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana wuxuu leeya dhufasho iyo darbo kasoo fushay qof taqiya ah, nin taqiya ah kasoo fushay dhufasho kasoo fushay nin taqiya ah. maa araada biha ila liyabluga min di ridwaana wax kaloo looma jeedo allah dilcarshi carshigu saaxiibka inuu ridihiisa ku gaaro uma jeedin wuxuu leeyahay markaan xasuusto arrinka ayada ah waxaa isoo baxaysa buu leeyahay waan u markayaa inuu yahay awfa albariya cinda allahi miisaanan dadka ka ugu miisaan culus ilahay agtiisa xasanaadkiisa ugu miisaan culus inuu ninkaa yahay baa isoo baxaysa buu yiri ninkaasi aan dib u feeriyey waa ninka cali dilay busaa ku leeyahay ninkaa sheekh buu ahaa naag baa lagu doobgalay islaamtii uu qabay oo khawaarijaheeda uu yiri waan soo waan soo hanuunini oo waan soo jiidi ayaa asiga dhigtii jiidabay dhanka kale ka tuurtay dhinaca kale adagaysa rag qiimo leh haweenkoodii sabab u noqday hidaayadoodii waxbarashadoodii qiimahoodii inay wanaagga iyo zuhdiga ay kusoo sababo oga noqdaan waxaa kamid ahaa cumar bin cabdilcaziiz alimaam alcaadil khaamis alkhulafaa wuxuu guursaday gabadh la yihahdo faatima binti cabdilmelik gabadha ayada ah ee la yiri waxaa ku kulmay markay siyaada iyo mansab shariifa laga hadlaayo iyo madaxnimo laga hadlaayo wax lamida ma jirin maxaa layihi bint lkhaliifati wlkhaliifatu jaduha ukht lkhalaa'ifi wlkhaliifatu zawjuha bal gabadha bint lkhaliifa waa gabadh ina khaliifa ah aabeed cabdilmelik buu ahaa khaliif buu ahaa amiirulmuminiin buu ahaa wlkhaliifatu jaduha ugu weydna dee marwan buu ahaa muxakam alamawi oo ogsiin madaxda asagana amiiraha ukhtulkhalaa'ifi saddex nin oo umaraa muslimiin ahaa oo iskaga dambeysay aabihii ka dambeyseen walaalay ninka eh, lii jiray weliid ibn cabdilmalik iyo hishaam iyo eh, salmaan mxuu ahaa eh, sulaymaan ibn cabdilmalik hishaam ibn cabdilmalik weliid saddexaasba ayib wlkhaliifatu zawjuha ninkeedina khaliif buu ahaa cumar bin cabdilcasiis buu ahaa gabadhaas oo markii de cumar bin cabdilcasiis marka hore amiir buu ahaa meel madax ka ahaa kadibna wuxuu noqday khaliifat lmuslimiin markii hore dee uu guri amiir buu kusoo koray usra malika buu ahaa n markuu madaxda ka ah dhaqaalaha iyo dahabka iyo wax barwaaqa gurigiisa ay taalla aad iyo aad u tacajibi jira gabadh dahab fara badan aruursatay bay ahayd xagga aabeed xagga madaxdii xagga reerkninkeedi markii dambe wuxuu yii waxaa o dhan ba waxradul madaalib la yihahdo ayuu soo saaray wixii dulmiga oo dowladdii madaxda aheed isdaba joogtay intaa bani umaya oo dhan biha celiyaan hala celiyo dadkii lahaay raciyad iyo shacabka loo celiyo xoolaha xoolaha leenahay ma ahe marka islaantiisii wuxuu isku dayay inay suhdiga la qaadato wax allaa wixii dhaqaaliya dahab haysatay muxuu yiri ama aniga ama dahabka miduu ximo midun u tiri ayuu ku yiri allaanku u xeshabay tiri daar laakhira marka gabadhaa qiimaheeda fiiri ninkeediibay ku raacday cadaaladii zuhdigii daacadii khayrkii wanaagii ayay ku raacday qaarna marka way jiidanayaan dhanka kale ayay u jiidanayaan marka waxaa weyaan astir wey walha ka mashquul can aalaati lahwin qalabka ciyaarta oo atrabat qalbiga ligligta ama jidhkaba ligligta wa can ilamradi midka ilmaha aan garhka lahayn ee dhalinyaradana iska ilaali murtajil kafli gadaashiisana ay ligliganayso in tabaddaa hadduu muuqdo tankasif waxaad madoobaanayso shamsu duxaa qoraxdii barqiga joogtay wa idaa maamaasa hadduu dhaqdhaqaaqana yusrii bilasal warmihii ayuu xaqirayaa zaada waxaa ziyaadi zaada wuu ka ziyaadayaa inqisnaahu haddaan ku qiyaasno bilbeder beder haddaan uqiyaasno isaga beder aan qiyaasno isagaa ka ziyaadi sanam xagga iftiinka aw cadalnaahu haddaan garab dhigno biquslin laan toosan factadal waa ka toosan yahay abyaad dhowraa meesha ku jirto oo saddex bayd ah oo kutubta qaar ay iska xadfeen nusakda qaar way xadfeen kaad ma xadfeen ya ya qolada qaar waa xadfaya xoogo wuxuu ka hadlay masaladii hore ee ahayd aalaadkii idlaahwigay waxaas waa soo maray laakiin haddana wuxuu ku daray masalo kale ah alamrad amrad waxaa la dhahaa ninka dhalinyarada wiilka dhalinyarada ee garhka weli usoo bixin amrad la dadka asxaabu nufuusi daciifa wa shahawaat walmarad waxay wax moodayaan oo qalbigooda shaydaanku u waxay dhalinyaradaas meelaha qaar waaba laga ilaaliyaaba waa laga ilaaliyaaba carabta maqli kutubta baan ku aragnaa annaga soomaalida kuma badna arrintaas kuma badna haddii dhacdana waa wax naadir ah oo qof jiran markaa ku dhacday in rag wax la moodo ama dhalinyarada wax la moodo marka wuxuu saa naag iskaga ilaalin dhalinyarada yar markii aan lahayne quruxda badan dhaldhalaalhayana iska dhowr buu iska dhowr adeegu marka ku xeer dheeraada inuu tilmaantooda sheego taasaa waxaa leeyahay kaalan awlaa an yatruka raximah llahu tacaala inuu ka tago oo waxba una sii faalfaalinin ayaa ficrad bulay laakiin ujeedada uu ka leeyahay isaga weeyaanun dadka mardahe jiran in xumaantaasi ay wanaagtay u muuqdo shaydaanka u qurxiyo in halkaasi macsiyo munkar ku dhacaba dhici kartee indhahaba ha ka laabo ida kaana huwa min nufuusi daciifa nufuusta daciifka hadduu naftiisa ay tahay mariidka ah wal ka mashquula ka istaag can aalaati can aalaati lahwi qalabka iyo qalabka lagu ciyaaro waxyaalaha daranka ehe muusikada iyo mxuaha waxaa lagu eh, eh, garaac waxaasoo taasoo adraba ah darabka waxaa weeyaan waxa markii la qaraaco oo la isku dhacdo sawdkii iyo waxii la garaacayo qalbigiibu wuxuu ligligaya dhaqaajinaya walidalika waxaa la yihahdaa eh, bariidu zina baa la yihahda alghina bariidu zina zinada moostadeedii weeyaan bariidu zina wey yunbut nifaaq bay dhahaa qalbigana wuxuu ka dhaliyaa nifaaq iyo diin la-aan iyo khayr naceeb ayuu qofka ku abuuraya markuu waxyaalaha dhagaysto wa canilmradina kafa walha can amradi amradkan garkaan usoo bixin murtajil kafal kafalka waxaa la miskaha iyo qaybta dambe irtijaajkooda waxaa weya ildiraab iyo taxaruk kaasoo murtajin leexinaayo oo ligligaya alkafal gadaasha dambe in tabadaa ee in badaa hadduu daahiro tabadaa huwa hadduu soo daahiro oo soo muuqdo tankasif buu leeyahy waxaad madoobaanaysaa kusuufu shamsi waa maqal tankasif shamsu duxa qoraxdii iftiinkeeda barqinka joogta ayaa madoobaanaysa xayaabu khajalan xishood iyo iyo cabsi iyo si uu socdo iyo markaas xishood ka qabto ayaa layidhi wa idaa maamaasa markuu dhadhaqaaqana yusni bilasl wuxuu xaqirayaa oo waxa waxba inba ka dhigi yani warankii waranka afka dhuuban ee afka ololaya leh socodkiisa iyo qaabka u socda waxaas waa ka saameyn badan yahay bu ku leeyahay zaada wuxuu ka ziyaadayaa oo ka badanayaa inqisnaahu bidbeder haddaan ku qiyaasno oo beder eh, xidi dhagaxa markuu yahay afartobnaada beder lahaa haddaan oga qiyaas qaadano uu ka ziyaadsan yahay sanan min sanan xagga iftiinka iyo dhalaalka iyo lamacaanka yakaadu sanaa barqihi sana sana waxaa wey addaw walamacaan ayaa lidhahaa marka dayax afartobnaada waa ka iftiin badan yahay ow cadalnaahu haddaan garab dhigno biqusnin laan factadal waa ka toosnaanaya buu leehay saasuu leehay marka waxaa weeyaa buu ahaa dabcan waxaa weeye iska ilaali fitanta haweenka iyo wixii kaloo lagu fidnoobaayo oo shaydaanka uu ku qurxini oo waxaan waxba ahayn wax kaaga dhigi iska ilaali bay ka dhigan tahay qaarka waa ku bushiyeen waxay dheheen maa kaana yambaqi imaamka iyo sheekha iyo jalaaladiis iyo cadamadiis iyo qiimihiis markaa fiirino in waxaa sii tilmaamo ma ahayn buu iyo qaarkood leeyihiin ayib waftakir buu ka fikir fii muntaha xusni ladi kii wanaagiisa meeshuu ku dhammaanayo aad anta adigu tahwaahu jeclaatay tajid waxaad helaysaa amran inuu yahay amar jalal weyn tajid waxaad helaysaa amran xaala kowni amran u yahay amarkaasoo jalal ay saqiirun xaqiir xaqiir labada waa layihahda lafdigaa jalal ah alfaada layhahda min alabdaad buu ka yahay jalal wax weynna waa la dhaha wax yar oo xaqirana waa la dhahaa markiisa nabiga calayhi salaam uga soo laabatay qaswat uxud gabar baa tiri wax allah adiga kaa soo dhimashadiisa jalal yani wax yar weeyaan adiga baa daan noo nooshay nabi allahu cabaasna waa laga sheegay badar buu yiri waftakir fakir fii muntaha xusniladaadi yani waxa aad jeceshahay meesha ku dhamaaday ka fikir barwaaqadii nicmadii wixii aad haysatay xaggee ku dhamaatay waxay ku dhamaatay haddee waxaan waxba ahayn waxaan waxba ahayn bay ku dhamaatay oo aan wax la sheegaba ahayn oo laska halmaamay ayuu ku dhamaaday ayib wixii xumaan iyo macaasi iyo qofka uu soo maray ee macaansaday xaggee ku dambaysay ku dhamaatay waxay ku damaatay de macaankan inuu dhamaaday walbahaar iyo xasre iyo nidaamo iyo dembina ay meesheedii kugu baaqi noqotay taa waa tafsiirka koobaad wey oo wixii xumaan ahaa ama raaxo ahaa ee adduunka soo martay markaad fiiriso meeshuu ku dhammaaday wax jalal oo xaqiira wey tafsiirka labaadna waxaa weeye waftakir ku fiki ka fikir fii muntahaa xusni ladii kii wanaagiisa meeshuu ku dhammaaday anta adigu aad hawaaw jeceshahay tajid waxaad helaysaa amran amarkaasu jalal weyne waxa acmaala ee wanaaga ku hesho meesha camalkaasi wanaageed la timid uu ku dhammaanayo iyo ficladiisa haddaad dib u fiiriso wax weyn oo qiimo badan buu ku dhammaan wuxuu ku dhammaanayaa falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahu min qurati acyun jaza bima kaanu yacmaluun naf waxa loo qariyey ee u haray ay sugayso ee janno iyo wanaaga ma garanayso maa laa caynun raad walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar taasuu marka ishaaraya waftakir fakiroo fii muntaha xusni ladi kii wanaagiisa meeshuu ku dhammaanaanta adigu tawaaba jeceshahay fiiri ka fikir tajid waxaad helaysaa amran amar amarkaas jalal weyn waxa aad wanaag wanaaga eed ka fikirayso waxa aad wanaagga aheed wanaagga aheed ka fikiraysa dhammaadkiisu waa wax weyn haddaad fiiriso dib u fiiriso jannadii iyuu ka hadlaya iyo nicmadeedii iyo barwaaqadeedii ama waxay xumaanaya aad hadda maarata qofka uu ka ku dhammaaday haweenkiiba laga soo hadlay amradkiiba laga soo hadlay darabkii iyo heesiiba laga soo hadlay waxaasoo naftu ay macaansanayso wuxuu ku dhammaanaya haddii u fikirto waxaad helaysaa amran inuu yahay jalal xaqiir ah oo qiimo aan lahayn ayuu noqonaya labada macno waa la geliyaa waajur haajir alkhamrata khamrada ka haajir in kunta haddaad tahay fatan nin dhallinyaroo qiimo badan kayfa yasca waa la yaabay see ugu soconayaa oo ugu ordaayaa qof fii junuuni man qof waalidii caqal wax garanaya kayfa yasca see u ordaayaa u soconayaa man caqal qofkii caqli leh fii junuuni waalisee ugu ordi qof caqli ilaahay siisee waali u raadsan oo naftiisa inuu waalo caqligiisa tagsiyo ugu raadin wax la yaab le marka tanna waa naseexo kale weeyaanoo qiimo badan musanifku noo naseexanayo maandooriyaha iyo walaal wixii maskaxda hale o dhan laga fogaado hadday noqoto khamradii iyo waxyaalaha kale ee mukhadaraadka ee maandooriyaha iyo qaadka iyo waxaasoo oo dhan ba way soo wadagelayaan ka haajir waajir ilkhamrata khamrada ka haajir in kunta fatan fatantaa waa nakira marka waxay faa'idaynaysaa tacdiim in kunta fatan kaamilu lfutuwa nin dhalinyaro oo quwo iyo awoodii dhalinyaranimo ay ka dhabtao ilaahay siiya haddaad tahay quwadaas iyo dhallinyarnimada xoogeeda waxaad u adeegsataa inaad khamrada iyo daroogada iyo macaasida munkaraadka aad naftaada ka xabistood ka ilaaliso u adeegso leanna ah, dhalinyaranimadu marka ay xooga waxay markaa qiimihiisi aad siiso meeshasi aad mariso taas waxay markaasaa tahay kaamil futuwa aad noqonaysaa waajur lkhamrata ka haajir in kunta fatan haddaad tahay kayfa yascaa see ugu ordaayaa u raadini man caqal qofka caqliga leh fii junun waali qof caqliga see waali iyo wax maskaxdiisa gediya waa wax la yaab la wey jaahiliyatan wa islaaman aad baa loola yaabi jiray islaamka ka hor hataa walidaalika dadkii jaahiliyada weligood aan khamro dhadhaminin waxaa kamid ah abubakr sidiiq radi allahu canhu lam yashrib khamra fi ljahiliyati walaa fi lislaam ayaa la yiri nin la yirahda qays binu caasim minqari ayaa wuxuu ahaa nin sharaab lilkhamri khamradu aad aad u cabi jiray markii dambana khamradii uu ka tegay sababtii waxay ahayd wuxuu markuu daroogadi u cabay oo khamrada cabay gabdhihiisii iyo caruurtiisiibuu wuxuu ku bilaabay tuujin iyo qabasho ku bilaabay ha labadii dhashaybu cay ku bilaabay nacam xoolihiisi oo dhan buu kuwii khamrada cabay ku faraqay oo u qeybiyey markii uu miyirsaday baa loo sheego l waxaasa kala qaaday maanta gabar maha maad badbaadinin oo waalid kama badbaadin oo xoolaha gacan kuguma jiro markaasuu gabayo badan ka dhariyey oo iskaga carar ka tegey alcabaas ibnu mirdaas nin la dhihi jira saln sulami saxaabi jaliil ahaa ayaa isaguna wuxuu ahaa shamrada khamrada uu ka tegay qawlilislam yani intaan la xarimin iyo ayuu cabi jira markaa uu ka tegay markaasaa waxaa la yiri maxaa dhacay oo daba tagtay markaasu wuxuu yihi akrahu an asbaxa sayida qawmi wa amsaa safiihahu waxaa dhacaya inaan aan noqdo subaxdii sayid qowm min madax ahoo lasoo dhaweeyo talinayo oo ra'yina oo maskaxda gaabtiina wax aryada daadinayo oo safiha oon caqli lahayn oon qiimanan isku xaalina noqdo taasaan ka baqay biri marka ninkii qiimaha lahay sharafta lahay hadda qumano markaa dabada laga laadayo ee xarka daadinayo ee calalihiisi maaratay haleynayo ee caruurta ku ciyaarayso marka waa la yaab kayf kayfa yascaa fi junuuni min caql arrintii waa wax lala yaab beytkan isaga cajiib buu leeyahy kayfa yascaa fii junuuni man caql qof ilaahay caqli siiyey oo uu kaga iskaga leexiyo wax alla wixii xumaana uga leexdo xayawaannimadii ilahay xayawaan iyo insaanka xukunta caqliga aan kala duway see haddana u raadinayaa oo naftiisa inuu waalo uu u raadinaya waa layaab khamraduna maa khamra alcaqlu caqligu bedelo dhan baa khamraduna wax allah caqliga bedelo wattaqi llaha ilaahay ka cabso fataqwa allahi maa jaawazat qalba mri'in ilaa wasal wattaqi llah ilahay ka bar fataqwa allah ilahay taqwadiisa iyo cabsidiisu maa jaawarad lama daristo qalba mri'in qof qalbigiis ilaa wasala waa gaaraa wasala almatluub wixii la raadinaybu taqwadii ku gaaraya laysa man yaqdac turqan badalan inamaa man yataqi llaha badal wataqi llah ilahay ka cabso marka waa wasiyat llahi lilawaliina walaakhiriin intii hore iyo intii dambaba umadii hore kuwii dambaba dardaarku ilah dardaarmay waa taqwada weeyaan walaqad wasayna aladiina uutuu kitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah ilahay ka cabsada waa wasiyat llahi lilawaliina walaakhiriin wixii xumaanu laga fogaado wixii wanaag oo lala imaado taqwada weeyaan taqwada maxaa lagu helaa wuxuu leeyahay maa jaawarad qalba mriid qalbiga wuxuu sheegayaa taqwadu sideeduba gacmaha iyo xubnaha ma gashay weesha ay fadhido salki isliba waa waa qalbiga muxuu nabiga caleyh isalaatu wasalaam attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna wayshuru ilaa sadri talaata marad qalbigiisu nabiga ale xabadkiisa kusoo farta usaaray gacanta usaaray inuu taqwada halkan ku jirtaa ah, hadday halkaa u hagaago oo taqwo gasho xubnihii kale waa iska raacay waa taariic wey ida salaxa salaxa jasadu kullu ida fasada fasada jasadu kullu ala wa xubintaasa qalbiajirka kamida qalbi baan yihahda marka wasala wuxuu gaarayaa taqwadaasi sababteed qofku wuxuu ku gaari maxabat llah ilahay maxabadiisa subxaana wa tacaala balaa man awfaa bicahdi wataqaa faina allaha yuxibu lmuttaqiin ilahay muttaqiinta waa jecelya subxaana wa tacaala wasala wuxuu ku gaarayaa nasri iyo maciyat llahi iyo gargaarki ilahay iyo maciyadiis ku gaari in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun dadkaa ilahay ka cabsaday iyo kuwa muxsiniintu ilahay ma cooda yahay binasri watayiidi watawfiiq waa waafajinayaa khayrka waa u gargaarayaa waa xoojinayaa ilahi subxaana wa tacaala nacam marka taqwadaa ilaahay ayuu nagu boorinayaa musanifka raximah llahu tacaala wataqi llah ilaahay ka baqo fataqwa allahi ilaahay taqwadiisa maa jaawarad qalba mriin qof qalbigii ma gasho oo lama daristo ilaa wasala jaceylka ilaahay maxabadiisa iyo himarada iyo midhaha jannada ah ayuu helayaa laysa man yaqdacu qofka wadada gooyey wadada jidka gooyey jidgoyska shufto jidgoys uqaadicu dariiqa laysa maaha man yaqdacu durqan wadooyinka midka gooya badala geesi maaha inamaa man yataqi illaah qofka ilaahay ka cabsada albadal badala badalka ukaas a ninka alfata aladii e, wasala e, futuwa kamaalaha warajulu aladii lahu rujuula ninka raganimada u saaxiibkaa ama ninka dhalinyarinimadiisa qiimaheeda iyo xooggeeda ka faa'iidaystay iyo ninka geesigaa dhabtaa ah waxa weeyaan ninkii naftiisa ka adkaada naftiisa ka adkaada waladiina idaa facaluu faaxisha mxuu ahaa markii ilahi ka hadlay muxuu aladiina waladiina maa faaxisha tii ka horreysay tii ka horreysay ubashir saalu calaa maqfirati min rabbik wajanatin arda wasamawat wal ardi cud aladiina yunfiquuna fi saraa wldaraa wlkaadimiina wlkaadimiina cala wlkaadibiina alghayd wlkaadibiina alghayd kuwa caradooda qariya nabiga alay isalaatu wasalaam wuxuu yihi laysa shadiidu bisuraca inama shadiidu man yamliku nafsahu cinda alqadar geesiga ma aha iyo ninka xoog gale qofka dadka legda ee waxaa weeyaan shadiid qofka adag waa qofka naftiisa marka caroota <clears throat> ka adkaada ee reebo wey wakaadi min marka qofka in istaaga dad maaragtay masaakiin dhexta u galo xoog u sheegto xoolahooda boobo naftooda wax yeela kaasi geesi ma aha badal ma aha waa waxaan qiimo lahayn oo taafi ah oo wax shaydaan baa ka adkaaday oo nafti amaratu suueed ee ka adkaatay oo quranaa u suu iyo saaxiiba xun baa ka adkaaday fulay wey ka asaga intaasoo dhan iska celin waayo qofka geesiga waa qofka naftiisa xumaanta ka reeba ee ilahi ka cabsaday subxana wa tacaala kaa weeye midka maaratay geesigaa laysa man yaqdacu durqan qofka wadooyinka gooya badalan gees maaha inamaa man yattaqi illah qofka ilahay ka cabsadaya albadal kaasa ayaa badal ah oo geesiga dhabta ah midkaa weeyaan ambiyada ilaahay saalixiintii saxaabadii intaas kuwaas o dhan markii laga soo mawaaqifta iyo qaadinta ibraahim alayh salam xaliimun awaahu muniib geesinimada fiil ibraahim calayh salaam qowmkiisiba hor istaagay oo yamaam waxaad caabudaysaan markaas waxay dheheen waa asnaam iyo aaliha aan abayaashaana ka soo gaarnay laqad kuntum antum waaabaukum fii dalaalin mubiin dhexda ma dhigin laqad kuntum antum waabaaukum fi dalaalin mubiin idinkii aabayaashiin baadida ku sugantihiin markaasi markii damaha dana aslaamtooda jajabiyey markaa geesinimada dhabtaa taas weeyaan nabigeena alayh salaam kadalik wuxuu geesinimadiisii shajaacadiisii sharaftiisii qiimihiisii ilaa ilahi subxaana wa tacala wa amaaray laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmuminiin rauf raxiim sal allahu alay waali wasalam marka taqwadaasaa lagu helaa ilahay agtiisa qiimo lagaga helaa geesinimo lagu tilmaami karaamo ilah agtiisa lagaga heli ina akramakum cind allahi atqaakum ilah agtiisana qofka taqiga ah u karaamo badan sadiqi sharca sharcigaa rumee walaa tarkan ha u leexanin ilaa rajuli nin xaggii yarsudu fiirinaayo o u cimalgelaayo o isha ku haya fi leyli habeenkii zuxal xidigaa zuxal la yidhaahdo weli wuxuu naseexadii u wadaayo taqwadii sadiqi sharca taqwo haddii la yirahdo xaggee sharciga laga qaata taqwada taqwada waxaa loo qaataa min kitaab illahi wa rasuuli kitaabka iyo sunnada oo la rumeeyo la barto lagu dhowoo lagu camal falo waladiina yumasikuuna bilkitaabi wa salaad ina laa nudiicu ajra muxsiniin marka ina laa nudiicu ajra al ya almuslixiin hada muslimtiin antum alxufaada laysa kadalik ayib ina laa nudiicu ajra muslixiin ayib sadqi sharca marka waxaa weeyaan sharcigaas oo la qaato kitaabka ilaahay laga qaato sunada nabiga laga qaato amalfalka iyo daacada iyo khayrka intaba sharcigaasa laga qaata oo laga keena wixii kale wuxuu noqonayaa wax ilaahay aan raalli ka ahayn oo diintiisa kuleh haddii qofka la imaado fahuwa radun buu noqon man axdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radun marka sharciga intaad si dhaba u rumayso waddadii qaad ku dhaqan oo ku camalfal ha ayagaa un quraanka iyo sunnada ka qaado walaa tadkan ha u leexan alrukuun almayl ila shay walaa tarkanuu ila aladiina dalama laa tarkan ilaa rajulin ninkaasoo yarsudu fi leil habeenkii wuxuu isha ku hayaa oo u cibilgelayaa oo yuna goorbuu soo bixi doonaayo goorbuu dhici doonaa u ku hayaa zuxan xidiga zuxulaya waa murajib kuwa xidiga sheega ah ee xidigaha ka sheekeeya ee wax xidig hebel baa soo baxay oo saasay noqon abaar baa dhici iyo beertii baa saa noqono xoolihii baa saa noqono ku haya qofka noocaasee isku xidhaaya alajraam asamaawiya walaxdaath alardiya ayuu isku xidhaaya samadaas ajraamta xidigaha ka jira iyo dhacdooyinka dhulka ka dhacayuu saameyn inay isku leeyihiin buu dadka ugu sheekeen shaqana isku daray samadaas khaaliq baa leh ardadana isaga unbaa iska abuuray waxa ka dambeeya maamulka iyo tadbiirka ilahay baa iska alaa lahu alkhalqu waalamru abuurka asagaa iskale amarka iyo tadbiirta iyo maamulka asagaa iskale subxana watacaala xidig shaqa kuma leh nabig alay wuxuu yihi asbaxa min cibaadii xadiid qudsi ilah ka sheegay wuxuu yihi asbaxa min cibaadii muminun bi wa kaafirun bi ah, muminun bi wa kaafirun بالكواكب آه. مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بالنوم كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر به فهو كافر به مؤمن qofkii raxidhiil baan ku helay madarkiisaasaan ku helay sanadkan abaar weyne xidigaasasaa yidhi qofka asaga anigu yufi kaafirun bi muuminu bilkawkab xidigan waa rumeeyey wa man qaala mudirna bifadli illahi waraxmatihi ilahay fadligiisa naxariistiisa roobkale nagu siiya qofkii dhahaa fadaka mu'minun bi kaafirun bilkawkab anigana waa rumeeyey xidigana waa ku gaaloobay waxbaynuna keeni karin walidaalika xidigaha iyo arrimahaasoo lagu xeeldheeraado cilmigana la barto nooc sixirka kamida ah weeyaan man ikhtabasa cilman min annujuum iktabasa shucbatan min asixri zaada maa zaadahu nabig alay slam qofkii xidigaha iyo cilmigooda wax ka soo qaata qeyb sixirka kamiduu soo qaatay wuxuu ziyaasana ziyaasado mazaada waa u ziyaadahay sixirkii maa zaada intuu ziyaasanaya cilmu nujuum cilmu nujuum haddii laga bixiyo saddexdii shay ee loogu talagalay in digaha laga faa'iidaysto ziinatan lilkawaakib ziinatziinatqasiga eh, nasama addunya biziinatin marka quruxda in samada ilahay uga dhigay subxaana wa tacaala ha walaqasarnaa sama addunya bimasaabiixa iyo jacalnaha rujuuman shayaaiin midda labaadna in ilahay uga dhigay rujuuman shayaaiin saddexaadna wa binajmi hum in lagu ogaado qiblada iyo sharqi iyo garbi iyo wadankii xaggaad ka imaatay iyo haddaad salasho dulka garan weydo xidigahaasaa lagu dadka yaqaan ay garanayaan marka haddii cilmiga saa loo barto xidigaha looga faa'idaysto ama loogu tafakuro ama lagu weena qaato waa la ogolyahay laakiin xidig baa wax keenay iyo xidig baa wax dilay iyo xidig baa wax nooleeyey shirki iyo kufri iyo gaalimo weeyaan marka waa nooc kamida ah ciraafada iyo faalka kamida wey kaahin baa isagana jira cilmulgeybka sheeganaya jini iyo waxyaala saasoo kale istikhdaamsadoo wax usoo xadaan ayaa jira caraaf baa jira isaguna ama xidigaha ama dhulka iyo waxxariiqa man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal minhu oo tuqbal loo lagama aqbalayo salaata arbaciina sara arbaciina sabaaxan salaata arbiciina afartan subxood waxba lagama aqbalayo marka iska ilaali kuwaasna sharciga ku dhow sharciga ha ku reebo ah, diyaradii baa soo gelaysa oo nabigu ku tilmaamay shirki inay tahay baasaysigii waxaasaa dhacay xidigheyn baasaas waxaas laga soo harkan lahayo dhan wax shaydaan qalbiga kugu riday wax jira ma aha laysuu bishay buu nabi alay slam waxyii male xaarat alafkaaru fii qudrati man qad hadaanaa sublanaa caza wajal xaarat alafkaaru afkaartii baa wareertay afkaartii ayaa wareertay qofka fikirkiisii wax caqligiisa ka weyn oo maskaxdiisa ka weyn oo dahsho iyo wareer ku riday inuu sallimo samicto samicnaa waadacnaa yidhaahda mooyeen wax kale u banaan uusan jirin qudradii ilahay marka la fiiriyo baliyaha qudradiisa awoodda uu leeyahay ilahay wuxuu dhisay iyo wuxuu abuuray iyo maamulkiisiisu wax u kala wada subxaana qayuumiyadiisa afkaartii way ka wareertay oo wax maskaxda bini aadamka uu tahli karo ma aha xaalatil il afkaaro afkaartii way wareertay fii qudrati man alla qudradiisa qad hadaanaa nagu hanuuniyey sublanaa wadooyinka anaga caza wajal ilahi subxana wataala allaha wadooyinka nagu hanuuniyey qudradiisii afkaartii baa ku wareegtay oo wax maaratay laga hadli karo oo maskax iyo caqli uu keeni karo maamin karo midna ma aha midna ma aha hidaayada ilahi subxaana watacaala allihii nagu hanuuniyey wadooyinkaanagi hidaayadaas waa laba midna waa caam midna waa khaas midna waa hidaayad caam ah oo xataa xayawaankiibu ilahi siiyey xataa xayawaankiibu ayuu ilahay siiyey subxaana wa tacaala ah, markii fircoon uu yidhi rabbigaa waayo muuse ku yidhi rabbuna aladii acdaa kula shayin khalqahu uma hadaana allah wax walbaba abuurkiisa intuusii haddana hanuuniyey ku hanuuniye wixii dantiisi iyo wanaaggiis ku jirta xarti baa dhalanayso nayshi baa dhalani butuqdaa la siiyaba marka waxaa kasi soo malaxsaalaxoo naas raadsanaya inuu naas jiraya u sheegay inuu naas warigii maakin ya calooshu iskaga jiraya madaxi buu ligligayaa u ordayaa markaas bugsayo lugihii inuu istaago rabaa dirba naas buraasan waa kaa naaskii buqaafka saari ilmihii bini aadamkana waa saasoo ma arka saa markii la yirahdo saana dhahdo afka kalaayo saa laad arkaysaa marka waa hidaaya min allahi subxana wa tacaala ah, ilahay baa ku hanuuniyey sabbix isma rabbika lacla aladii khalaqa fasawa waladii qadara fahadaa qadar fahadaa xoolihii way dhaqaaqayaan duurkaasay geli geeda waxaa kamid a geed geed qaaqla la yihahdo ama geed dhunkaareed la yihahda jira oo xoolaha haday cunaan kow ay dhimanayaan saasuu dhihi afka ma saarayo midka caleenta lahaa fitamiinkaha qiimaha badnaa soo qabsanaya soo cunaya soo rugaya waa soo maraya kii kana ilahi baa ku hanuuniy subxana wataala ilahi baa ku hanuuniy wixii kalo dhan waa iska reebaya hataa afka haduu ugala waa tufaya iska soo saaraya wa hidaaya min allah hidaayada kalena waa midda ilaahay aadamaha uu ku hanuuniyey caqligiisa uu ku siiyey hidaayat tawfiiq hidaayatu dalaala ayadana waa jirtaa oo ilaahay ambiyadiisa wuxuu siiyey hidaayatu dalaala walbala wainaka la tahdii ilaa siraati mustaqiim nabiga alay slam dadkaa tusaysa khayrka dadka wanaagga tusaysa oo hidaayada waa loo qiray marna waa laafiya wuxuu yidhi innaka laa tahdi man axbabta hidaaya tawfiiqa iyo hanuunka iyo rushdiga ilahay baa iskale subxaana wa tacaala marka labadaba ilaahay baa dadka ku hanuuniya marka xaalat alafkaar afkaartii waxay ku wareertay fii qudrati man qudra nusaqda qaar bay kordhibayaan qudrati man axad qudradiis qad hadaanaa nugu hanuuniya sublana wadooyinkaana caza wajal allahasi maaratay qudradiisaasi waa afkaartii baa ku wareertay wey oo aan gaari karin inay maaragtay ay gaadho ujeedadeedii iyo qudrada iyo kamiyadeedii iyo macnaheeda daqiiqa ah ma garin karto ayib kutiba almawtu mawdkii iyo geeridii baa la qoray cala alkhalqi khalqigii baa lagu qoray fa kam falla kan badanaa intuu falla jabiyey min jamcin jamaaco wa afnaa uu tagsiiyey min duwalin dowlado ayna namruudu awa namruud wa kancaamu awa kancaam waman maraka alarda kuwii dhulka mulkin jiray aawa wawalaa tawallin jiray wacazala siibi jiray waxay rabaan ay haneen jiray ayna xaadun aw axaad ayna fircawnu fircoon aawe waman rafaca alahraam iyo ahraamtii iyo guryihii waaweynaa dhagaxa kuwii kor yeelay man yasmac qofkii maanta maqlaa oo sheeko sheeko ay ku tahay yakhayl ishkaal iyo malamalo iyo kaada waa arrintaasi ku keenaysaa waqiila yakiil yakrah eh, waa nacayaayo waa ka walbahalayaa ayb ayna man saaduu awel kuwii madaxda noqday washaaduu wax adkeeye guryaha adkeeyey wabanow dhisay guryaha halaka alkullu dhamaan way halaagsameen falam tugni mayna deeqin waxba uma tarin alqulal guryahoodii iyo gorafadoodii iyo guryihii ay kor qaadi jireen ba qulal dhahaaye waxba uma tarin qulal nacam ah, qulal saas hadda loo jeedaa ayna arbaabuulxija awa kuwa caqliga badnaa ayagu ahla waa taqwada iyo alla ehelka u ahaa ayna ahlulcilmi awa culimmadii waalqowmu lawal iyo dadkii hore sayuciidu allahu ilaahay waa soo celin doonaa kullan dhammaan oo minhum ayaga kamid a ah. wasayajzi waa abaal marin doonaa faacilan mid ficil sameeye wax sameeyey maa qad wuxuu sameeye laga abaal marin doonaa halkan waxaa weeyaan ma-aalkii buu ka hadlayaa kullu nafsin daa'iqat lmowt naf walbaba geeri bay dhadhaminaysaa kullu man calayha faan wax allah ardada korkeeda waa tegi doonaa kullu shayin haarikun ilaa wajha inaka mayitun wa inahum mayituun afa in mitta fahum lkhaaliduun afa in maata aw qutila qalabtum calaa acqaabikum almowtu baabun wa kulu naasi daakhilu baab dadko dhan ay ka geli doonaan wy geeridu waa waa xaq waa shay laga maarmaana oo ilaa wa ilaa lawada gelaya marka haddii halkaas ay tahay ma iyo xaqiiqada dhabteed oo qof walbaba uu maalin dhiban doono waxaa xaqiiqa ah oo dhaba inay tahay in loo shaqaysto maa bacda almowt geerida wax ka dambeeya oo inta la nool yahay lais aruuriyo lais ilaaliyo oo wanaagga lagu dadaaliyo khayrka oo wixii cilmi iyo alla ka taqwada ilaahay lagu dhawaan lahaa ama lagu barto sharciga ilahay la barto kutiba almowtu geeridii cala alkhalqi waa lagu qoray waa maktuub qofka baxsanaya ma jirto xataa malaaigti xataa malakumoodka nafta qaadaya yaa nafta laga malakumoodka wuxuu nafta qaadaba asagana waa laga qaadaya fakam falla fal maana kasar meel la duladiyey ayaa falma ayaa waxaa dhahaa fal kam falla meeqa badanaa intuu jabiyey min jamcin jeish wa afnaa uu tagsiiyey min duwalin dowlado dowlado dhan oo jiri jiray qoomada umada la sheega qowmu caad qowmu qowmu thamuud qowmu muxua fulaan qowmu lu ayaa laleeyahay waxaas dhan wey waa dhamaadeen ayna namruud markaasuu misaala kusii wuxuu fiiriyey boqoradii iyo madaxdii madaxa adka xooga badnaa ee boqornimada sheegtay xataa uluuhiya rububiya qardood sheegteen kuwaasa waxa l aawey ah, tabarxumadoodi aawey masaa laga qaado sakaraad baa qabta waa la qaabri lagu tuuray dixiri baa quray khalaas sheekay noqotay namruud waxaa dhihi jiray nin boqora oo xilligii ibraahim alayh salaam nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam jabbaar buu ahaa madax adag oo kibir badan oo rububiye sheegtay inuu maamulka wax ku leeyahay buu sheegtay marka waa kiinta ilahay qur-aan kaga sheekeeyey alam tara ila aladii xaaja ibrahima fii rabih an aataahu llahu lmulk id qaala ibraahimu rabbiya aladii yuxyii yumiit qaala ana uxyi umiit tana kaso istaagin markuu damca inuu rububiyad ilahi ku waaniyo oo ilaa rabbi waa allaha waxna nooleeya waxna dila iyo wuxuu ana waa nooley amba waa nooleya waana dilaa buyiri oo see ku dhacday laba qof oo xabis xabisnaa oo dil ku xukunnaa dil ku xukunnaa wuxuu yiri midna waa labadaba dilbi bay ku xukunaayeen midna waan badbaadiyey midna waan dilay biir marka ma waxbaa dila fiiri waxaa laga hadlaaya nafta yaa bixiya yaa wax nooleeya yaa wax dila ilahay taas laga watacaala marka ibraahim calayhi salaam qofkii markuu arkay doqonnimadiisii qof doqona sidiisaba hadduu albaab doqonnimo ku istaago waa laga leexdaa oo naga gudnaba dhaho albaabkiisa laguma qabsado ma fahmaye hadduu yara dil maahe sidan lagama hadlayna saa saasay haddii la dhaho tan mu soo istaaga waa doqone marka wuxuu damcay wax doqonkii uunan xeelad u helaynin ayuu ayuu haddana kula dooday wuxuu yiri fa in allaha yأتي bالشhمس min الmشhرق faأتي bha min المغرب muxuu samayn doonaa ya muxuu samayn doonaa qoraxda ilahi wuxuu ka keenaa qorax ka soo baxe baladii qorax u dhac kakas keen bal saaka xagga ka keen fabuhit اladي kafar wallahu laa yahdi اlqوم الظالمين waxaa ku dhacay wareer doqonkii waa isku dhexdhacay waxba waa sheegi waaya afku taagay dadkii waa daawanaya halkiiba ku ceeboobay halkiibaa lagu arkay in waxba aynan ahayn oo rabbinimadu sheegay waxba aynan ahayn marka fabuhita aladii kafarsaas namruud baa la dhihi jiray ayib kancaan isaguna saam binu nuux farciisi buu ahaa waman malaka alard ayna namruud awal wa waman malaka alard awal mulugtii boqoradii adduunka weligeed soo jirjita awal wawallaa tawaliye adduunka wacazal ah, casala yaczil man yashaa wayunsib man yashaa qofka raba lagu caslin qofka rabana shaqadu ka tiri reerna caaduna waa reer caad qabiilka reer caad ahaa wey nabiyullahi huud loo diray alayhi salaatu wasalaam wailaa caadin akhaahum huuda awe daat alcimaad nimankii uu saaxiibka ahaa tiirarka dhaadheer nimankii tiirarka dhaadheer ahaa wey niman dhaadheer bay ahayn shan iyo toban mitir bay ahayn baa reerkooda shan ayna fircawn waa nimankii dhihi jiray caad man ashaddu mina quwa taxaddi taxaddigaasay la imaada yaa naga xoog badan banaanka la soo dhigo ay yihahdeen markaasuu ilaahi subxaanahu watacaala halaagay oo dabeel ku halaagay wax roob ay u maleynaayeen ku halaagay falamaa ra caaridun mumdiran caaridun mustaqbil awdiyati qaalu hada caaridun mumdiru hada caaridun mumdiruna markaasa waxaa huwa ma istacjaltum bih waa dabeel waxaa la yidhi caqiim waxba ka tegayn baa layidhi tudabir kula shay markaasaa ilahi wuxuu yidhi kaanahum acjaazu naklin khaawiya iyo munqacir waxaad moodaa markaa geedo timir oo hodabada taagaya salka maarata loo loo qaado waa weynarkooda laga tilmaamaya timir geedo timir oo dogubyo saa u yalyaala nimankay sidaa ahaawa ayna fircawn fircawn dilawtaad ninkii dadka cadaabi jiray ee rabbinimo iyo ilaahnimo intaba labada sheegtay labadaba uu sheegtay ah, maa xalimtu min ilaahin ayrina waa yiri wuxuu ah, rabbikum ilcala labadiba waa sheegtay biyaa lagu halaagay asagoo xabaadaayo oo qaylaya nafta ka baxday waman rafaca alahraam ahraamta kuwii kor yeeray awe ahraamtu waa gurya dhaadheer oo si mudulaagooda madaxiisa oo taataaganoo masar ku yaala oo aljayza meel yirahda ku yaalo qaahiri iyo ka fogeen ayaa waxaana ahraam yirahda oo waxa bini aadan baa dhisay guryihii waad arkaysaa qololkii iyo wixii dhex yaala maca dalika insaan maanta joogo dhisi kara malaha maba la gaari karo oo wiish iyo qarab iyo wax kale in adeegsada mooyaan dhagax s isagoo la qoray oo halkaa la fadhiisiiyey qaarkood meeshaan iska taagay wax hayaa ayay dhiseen nimanka ka dhisay waa laisku hayaa qaar waxay leeyihiin masaaridu waxay sheegtaan faraaxinadii bay dhahaan dalxiis baa loo tagaa oo dahabka lacag fara badan oo dollar ahoo lacag adag bay ku qaataan dalxiiskooda lacagaa u badan soo gala waxa weeyaan qubuurtaasi faraaxinada iyo ahraamtaa iyo waxaa weeye qaar waxay leeyiin waxaas ma jirtee saarida faraaxinadan sakaraadka ma aheen nimankii reer caadaha ee laga sheekeeyey quwadow saaxiibka aha nimankaa wey oo markii loo fiiriya shan iyo toban mitir oo qofkan u leekaa baallaha ayagaa markii loo fiiriya dhooba yaro saa u malaakunsagay lata ayagu yay la tahay markii la fiiriyo eh, quwada ilaahay siiyey laakiin kuwan hadda jooga ma kuwa waxay leeyihiin ma ahay jinni baaba sameeyey waqtigii nabi suleymaan uu jinka ku shaqaysan jiray ayay ahaayeen waqtigaasaa la sameeyey kuwa baa samaysay kuwama ilahay basaa u abooray wax kastaba hala dhaheen tusaysaa waxba bashar iyo bini u sameynayeen kuwii sameeyey xoogga intaa leeg lahaa ee buraha intay qoreen atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbafuun ma samaynaye kuwii laga sheekeeyey caaway haddii rafaca alharaam waman man yasmac yakl qofkii waxaa maqlaa way u malaynayaan waxaan jirin oo waxaa noocaasa dhibaseen qofka arkeen maqla qofkin maqla oon arkin wuxuu u waxa maarata aan suuragal ahayn ah, yakhilta waxaan yastashkil ah, eh, waltabas waxaas kaa dardarmanaya qiila yakrah sheegidoodaas nahaya ayna man man saaduu kuwii madaxda ahaa way sayidyaa noqday washaaduu buruuj mushayada buruujun mushayada ah, aynamaa takunuu yudrikum lmawtu walow kuntum fii buruujin mushayada guryo la tashiidiyey biljasi waraq iyo lagu adkeeyey u dhisay halakal kullu dhamaan way halaagsameen falam tuqni mayna deeqin xanaa uma tarin alqulal guryahoodii dhaadheeraa ee murtaficaadka iyo qusuurtii iyo macaabidii waxba ooma tarin weyaan intaa waa intii xumeed iyo madaxihii iyo boqoradii waxasbiday inay tageen dhinacan kale ardadan saalix iyo daalix midna ku noolaan maayo qof walaasina qof midna ku noolaan maayo ardada kuwii fiicnaa fiiri eena arbaabu kuwa caqliga u saaxiibka ahaa wey ahlutuqa taqwada u saaxiibka ah taqwada ah ayna ahlulcilmi cilmi kuwa u saaxiibka ah waalqowm lawal uwal iyo dadkii hore nabigeennii saxaabadii dadkii wanaagsanaa taabiciintii a'imadii ahwey dhammaan way tageen marka waa la dhiman doona waa la dhimana qof walba ku talagal wey llahu ilahi waa soo celinaya kullan dhammaan oo minu ayaa kuwaas sheegay iyo wixii kala ah wasayajzii faacilan kii wax sameeyana waa abaal marin doonaa maa qad facalu wuxuu sameeyey ayuu ilahay ku abaalmarin doonaa subxaanahu watacaala in khayran fa khayr wa in sharan fa shar qof walba wuxuu sameeyey ayaa hortaalla faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah qofkii wax yar oo khayra sameeyana waa arki doonaa wax yar oo shara ah qofkii sameeyana isaguna waa arki doonaa ina ilaynaa iyaabahum uma ina calayna xisaabahum ilay annaga inoo soo noqon doonaan annagaana xisaabi doon ula ilahi subxana wa tacala marka hadabu ladaab iyo mawd iyo geeri in la xuso oo la sheegsheego ayuu musanifka raximah allahu tacala nagu boorinayaa waana arrin qiimo badan oo aakhare qofka xasuusta xumaan iyo dembi waa ka fogaanayaa sameyn uu mahayo qofkii dembi ku dhacaya waa qofka aan xasuusnayn geeridii qalbigiisa marka ku jirin kaa waya midka xumaanta ku dhacaya iimaankiisana uu daciifay laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mumin walaa yashrabu lkhamra xiina yashraba wahuwa muumin qofka la yira waa qofka qaafilkaa ee marka aan xasuusta ku jirin ee aakhare aan xasuusnayn wey wallah aclam billahi tawfiq wsala allah wslam